sunanratba maca alfaraa'id wabayaani akaliha waakmaliha wama baynahuma baabu fadli sunani sunyaalo fadlagoodi anbaabey sunan raatibati rahaaso maca alfaraaili farilyaalka macasho rahaas wabayaani agaliha agali sunani raatiba sunanta raatibta e agalkeeda cadeeyo sheeye anbaabey waakmaliha wabayaani akmaliha akmali sunani sunantaasoy tanka kamilsan adeeyaw sheyan baabay wa maagi adeeyaw she wabayaani maagi adeeyaw sheen baabay baynahuma bayna alagali walakmali aglal agal iyo akmal dhadiyo walihaadi la adeeyonon baabo baabu fadli sunani sunyaalo fadagoodiyan baabay sunantaasoo araatibati rahaaso maca alfaraaili fariilyaalo macasho rahaas wa bayaani agaliha wa baabu bayaani agaliha agali sunani sunantaas aqalkeed manaha waliyar aqalkeed waliyaro oo sunantaas kumid he eh, cadeewkeedi ambaabay wa akmaliha wabayani akmaliha akmali sunani sunantaasay idiya kamilsan cadeewkeedi ambaabay wamaagi ade wabayani ma aladigi cadeeyaw shay ambaabay wa baynahumaa bayna alaqali walakmali aqal iyo akmal dhahdi haal ruya mayl uri an umi lmuminiina umi xabibata ramlata binti abi sufyaan radi allahu taala canha mayl kuriyay qaalat iya ramli ninka gooli samictu rasuul lahi adheegi sala allahu alayhi wasalama yaqulu rasuulka halka goolaw ya dheegi ma min cabdin adoon majar cabdigaaso muslimin cabdigaasoo yusaliihu cabdiga tukadaw lilahi taala ilahay dartiisan tukadaw kula yawmin fi kuli yawmin intay casharata tumi lama tukadaw majar rakcatan min rakcatin tadawucan min tadawucin gayr alfariilati fariilanin hayna majar ilaa hadi jarooba bana allahu tacaala ilahay dhise law lilcabdi adoonkaas baytan an dhise beytkaas oo fi ljanati janada fiisihaadi o o oh, ilaa buniya shakraaw aha o oh, ilaa buniya wal dhisay lah lilcabdi bayt wala dhisay fi ljana janadasiya guro laga dhisee awaa muslim o muslimiy waa adidkana wariyey an um lmu'miniina um lmu'miniin muminiinta adi uml furiye umi xabibata umi xabiba kunidedaraay magaashana ramlata binti abi sufyan radi allahu taala canhuma yay hawshabalakaraalahadan qaalad hiya ramla may kagooley samictu rasuul allahi adeeg yaqul rasuulka alkagoolaw sala allahu alayhi wasalam ma min cabdin adon majir cabdigaas oo muslimin muslimen majer cabdigaasoo oo huwa cabdiga tukadaayo lilahi tacaala liajli lahi tacaala ala dartisan tukadaw majer yani wa ki masalan kula yawmin fi kuli yoomin maalin kasta dhahdiya tukadaayo tintay casharata tumi lama tukadaw rakatan min raka tumi lam raka oo weliba tadawucan min tadawucin sune kayra alfariidati fariidan ang hayna tukadaw majer ilaa adi jaroob bana allahu taala ilahi indhise lahu lilcabdi odoon kas lahantiisa ilahay indhise baytan guri indhise beyt kaso fi ljana janada fi shahaadi yaabua doomisma e yani ilaa tasil iskahaysya shaki raaw raawiga shakiyahay ini rasulka ilaa bun ilaa banalaw eri o ilaa buniya ineriye shakisan ilaa buniya wal dhise o ilaa buniya waldhise dhise lilcabdi baytun alin dhise fi ljana sawa muslima muslimya waagesala weriyey sumung ilaa marakac oo suna e oo fariilan hayn lang ilahay darsisan tukudo maalin kasta yani guri jinada lanka dhise wale fadila eedan win korka raatibti lakaelaw وعn iبن cmr رadi الlahu taala canهuma qal cabdالlahi بن cmr may kolay salaytu tukdi maca rasuuli الlahi sala الlahu alayه وasalam ilahi rasul shay macashe la tukday rakatayn la tukdi gabla hori hor ortisaaden warakatayni bacda bacda hori warakatayn la tukdi bacda aljumati warakatayn la tukdi bacda almgrib mgrib badi shay haadeen warakatayn la tukdi bacda lishaai haadeen cabdالlahi بن cmar tafsilki tumi lamadi raka tafsiriha mayli cabdالlahi بن cmr radi الlahu taala canهuma salaytu maca rasuuli الlahi rasulka macashe la tukdi wa rakatayni lama raka la tukadi gabla dohri rakatayn kasoo gabla dohri durortisaade raatibadi oo raatiba lamadi raka oo gablidahayn warakatayni la tukadi bada bada lmagribi magrib badishaden hani bacdidahayo warakatayni la tukadi wasalaytu maca rasuulilahi rakatayn la tukadi rakatayn kasoo yon bacda aljumati juma bacdishaden warakatayni la tukadi bacda lmagrib magrib bacdishaden hani gablide han on gablid yani han bacdide han adilro magrib han gablide suno yani ayr muakado a warakatayn latukdi bacd lcishaaisi bacdi shahaaden mutafakun caleyh kolkan lama yani rakayaa raatibadiyo sheegaay الله bin mugafalin radia allahu taala anhu gal cabdullahi men golay gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka may ka golay bayna kuli aadanayni aadan iyo aimid ahay dhaadiyo kasiya haati salaatun salaadi haati bayna kuli aadanayni lama aadan kasta dhahdiyo salaatun ahaati bayna kuli aadanayni lama aadan kasta dhahdiyo salaatun ahaati gaala nabiyu fi thalida fi lmarati thalida meray liman y ang hati shaa hua manka fadaa waajib ma aw lanki fadaa ang hati ini sunayin almuraadu bilaadaanayn kumuraada alaadaanu waligaamatu aadan yak inu dadiyoa rasuulka sala lahu alayhi wasalam ere bayna kuli aadaanayn aadan i ang imid dadiyo kasta salaatun ahaati wal aadami maaha ang imadntilindeern salaasun ahaati rasuul kolkan shanta salaado saasu bayna kuli aadaanayn salaatun aadanka i ang imid dadiyo kasta salaadi ahaati bayna kuli aadaanayn salaad qaala nabiy naomay kagoolay fi thalithati fi lmarati thalitha marki yani sedahaad may kagoolay liman yan haati sunadii ade may sugnaatay yani liman yan sugnaati shaa huwa manka fadaa waajima w manki fadaan sugnaati mutafaqun caleyh hadiskan mutafaq almuraadu bilaadaanayn lanku muraada alaadaan walikamatu adan iyo dhimada langnijeed marki la aadamo inti lakuabdhima dhatan salaasuna haatee rasul baabu taakidi sunatey oo dhay jumla ahaan oo raatibada jumla ahaan ahay haddana raatibadi khaastaan had khaas khaas ahaan fadilada lahin baabu taakidi rakcatey sunati subci salaa subax sunadi yani lamadi rakac yani wa kay masalan adkeeyawkeedi ambaabay baabu taakidi rakcatey sunati subci subaxda sunadiy lamadi raka adkeeyaw ambaabay wa an caiشata radi alahu taala anha ana nabiya sala الlahu alayه wasalam kana nabiy nabo may hadi laa yadachu nabo inin kutabaan hadi arbaan afarakan kutabaan arbacdaas oo gabla duuri haadeen warakataynin kutabaan rakatenkaas oo gabla ladaati salaasula horti ahaadeen ahi rasuulka sala lahu alayhi wasalam may haade erte aisha kana nabiy ana nabiya kana huwa nabog may haaday laa yadacu huwa nabo inin kutabaan haad arbacan afarakan kutabaan arbacdaas oo gabla duuri haadeen lama muwakaday lama ayr muwakade gabla duur wa warakatayni wa kana nabiy laa yadachu nabo inin kutabaan haad arbacan kutabaan rakactaynin kutabaani haadi qabla algadati qabla salaat lfajri salaat lfajr hortiya lam rakaan kutabaani haad salaat lfajr hortiya lam rakaa tukdaay muakadnimadi o sunatay rakactay sunati subxiti waay mutafaqun aleyh adiskana mutafaq an an caiشata an nabiy sala الlahu alay salam qala nabiy naumay ka golay rakcata alfajri fajarka lama israkac kayrun lama khayr badan waay min addunya addunya wamastagara fiha fi dunya addunya i wali datiya kasugnaadi dhon lamadaas raka ayan kheer badan eri rasuulka sala allahu alay salam lama raka ahane an qabla alfajri haaden salaa suba horti rakacten latukada maragne addunya i walidartiya kusugnaade o lamadaasa ku kheyr badan eri rasuulka kalka wala fuday sida korme ureed daaw taakidi rakactay sunati subxi addunya i walidartiya kajaro dhon lamadaas raka ku kheer badan eri rasuulka hadii sunadii oo lamadii oo hofti saasnagasi salaatu subax oo fariilade wala kooba koro me fadiiladi rakacta alfajri fajarka lamis raka ya kayrn kayr badan min adunya adunya ku kayr badan wama stakara fiha fi dunya adunya dadi wala kusugnaaday ku kayr badan lamadaas raka ya kayr badan wa awa muslim iyo wadi kuriyo fi riwaayati lahuma lilbukaari wa muslim sugnaati axabu ilaya min adunya jamiica wa fakactaalhakaado wa fi riwaayati lahuma lilbukaari wa muslim riwaaya bukaari muslim sugnaati qaala nabiy oo kal wa naba may taasi hakadoy qaala nabiy naba may kagoolay rakacata alfajri fajarka lama israkaciye axabu lijeelan badinyi ila yanantika min addunyaa jamiican adunya jamica linkujelan badinyiwa addunya oo dhan may linkujelan badinya lamadaas raka ingan kutukud addunyada noolado reer lamadaas tukud lamadaasa linkujelan badinyi yani waa kay rakacata alfajri gaala nabi noomera rakacata alfajri fajarka lamis rakaye khayrun hoodhay mahayn axabu de tookun habarki wa mubtada halkaasa dhaadoy rakacata alfajri ilan mayb wa axabu oo khabar antakin yaal oo bicraabka saas markaas tagdiir togdawalilah gadaraw qablay yani kabarki waa argahaysa maileeraas mana laakin hoob eraaban kasaana yani naglagaada sifaylan soo sutuma kaasay inti eraabku barbaas eraab lan wal sutoomale wa fi riwaayatin lahuma riwaaye oo muslimi bukaari usugnaati axabo rijeelan badinyi bas intikiyaal kalku mubtada waydid rakcat alfajri taasa qaala nabiy may ka goolay rakcat alfajri fajarka lamis rakaye axabo rijeelan badinyi layan intike min addunya addunya linku jeelan badinyi jamiican halin adunya o dan linkujela badiny وan abi cabdالlahi kalku yani rakataataasa murtada e aabno kabarki an abi cabdالlahi abi cabdالlahi mayl guriyey magaashay bilal bin rabax radi aلlahu taala anhu muadini rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulsha muadin shahay anahu yani wa kay ata anahu ana bilal yaataa saydi rasuul الlahi saydi sala الlahu alayه wasalam liyudina huwa bilal sin ogaahiyo anabiya bisalaati اlcisha adati salaad suba sin ogaahiyo fashagalat may mashgulide aishatuha bilaalan mashuladi biamrin ka mashuladi amarkaas oo saalada caysa suaalay hu bilaal canhu an lmri amarkaasoy suaali hataa asbaxa huwa bilaalantik waa bariisada jidan dhab ahaan waa bariisada faqaama bilaalun bilaala gumi fa aadana ogaahi huwa nabiya ogaahi bisalaati salaad suba wa ogaahi rasuul alahu salaadi waldeeray habawari wataabaca huwa bilaal raasi aadanahu aqimawshayni raasi rasuulka boan sheegi horey ku aqimi wa falam yakruj rasuul llahi maban sala allahu alayhi wasalam falama kharaja huwa rasuulka marki abay sala nabiy nabo tukisi binaasi tukisi faakbara huwa yani wa kay anhay faakbara huwa bilaal ma in sheegay hu anabiy waa in sheegi ana caiishataba shakalad inay mashguliday hu bilaal biamrinka mashguliday amarkaas oo saala suaaley hu bilaal suaali canhu an ilamri amarkaas warsati fata asbaxa huwa bilaal raydanti kuwa barisado jida dam ahaa wa anahu ana nabiyana habdaa huwa rasuulkana daai adinha idaaysi mana aleyhi ala bilaal bilaal korsheeka daai bilkhuruuji bo faqal nabiy yani anabiy aha faqal nabiy naumera sala lahu alayhi wasalam ini an kuntu haadi rakactu bad rakactu ki tukdiye haadi rakactay lfajriya tukdaay wala nakin kudaay walki insheegdi badao lam raka buubsihay tukdaay waay faqal nabi faqala bilal umera ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiy inakaas waaba asbaxta wa ani bordanbaha waa bariisnay adin ha idaaytay fulan waa bariisnaysne inaka ad asbaxta waa bariisnti jida dhab ahaan qaala nabiy naumay ka golay low asbaxtu hadii an waa bariisada fadi aktara wal badan mimama ladigasbaton waa bariisad walku badan waa bariisada fadi tarakactuhuma lasalaytuhuma lamadaas rakaasinamankutofantukudi fadilay waaxsantu an haato wanaaji fadihuma rakacten kaas waajmaltu an haato qurxi fadihuma rakacten kaso yani ida fadlan laynlay lamada rakac raatibad salaasuba e eh, ya fadiladiya lakusheekoya can abi cabdillahi kunidis abi cabdillahi saxaabi leeraay magashi bilaal bin rabax radi allahu taala anhu muadini rasuuli lahi sala allahu alay wasalam ilahi rasul shay muadin shay ahay ana ana bilal ataahuwa muadihy bilal seedi rasuul allahi an seedi sala allahu alayhi wasalam liyudina huwa bilal sin ogaahiyo yani liyaclama sin ogaahiyo huwa nabiya bisalaat lgadati bidukuli salaat lgadati salaa subax galowshe sin ogaahi rasuul allah salaa subax waa ki hin bariyay waa kia bariyay haba sin ogaahi mana fashagala red rasuulka gabalgeeda yani gurug lay sunaysaday gabal gedaale fidhi kolkan caisha gurug hortiisa fidhiday yeediya kolkun bilaal wal su-aalow nagad fashagala daciishatu aishi mashgulidi bilaalan bilaal iya mashgulidi biamrin amar iya kamashgulidi amarkaas oo su-aalad hiya aishi su bilaal canhu an ilamri suaali aali aranga kamashgulide walaa warsadow nagati walaagodaa isu warto a ka bari hataa asbaxa huwa bilaal inti kuwa bariisado jidan dhabahaan kuwa bariisad waaba intay kolkun aftinki baabay faqaama bilaalun bilaala gumey aishadii hooba dadki wal su-aalhas fa aadana faadana ogaahiyayhu annabiya wa bisalaati bisalaati lgadati salaasula ogaay rasuula soo saaki foolan barye habaw kolkun wataabaca kolkun masaajidkii gurug iska dheginyin lahaa bilaal kolkun rasuulkan sheegtay habahe islahay abimawlay bilaayo kolkun wataabaca bilaalon bilaal hariiri aadana aadana bilaal bilaal aadan shay raasi taabaca huwa bilaal raasiya aadana aadan shay lay kudabageli abimaw shay lan lajeed aadan aadana ahay abimaw shay iyo raasi orey ku abimi waay falam yakruj rasuul llahi maabana sala الله عليه wasalam falama خرج rasuul rasuulka marki abay sala nabiy nabo tukisiye binaas dadki tukisi ye fa akbara huwa bilal kabri huwa nabiy an sheegi o may le rasuul ala anina waaba daay aisha daayday adina hoobkin sheegi hadina daaytay yeegsa walanjaro saasa sheegaa fa akbara bilal sheegay hin kabray huwa nabiy an kabri ana aisha tabasha alad aisha mashguuliday huwa nabiy nabo mashul bilal mashguuliday biamrin aranka mashguulid amarkaasoo saalad hiya aisha sualayhu bilal canhu an lamri suali anani aisha daaydiya hata asbaxa huwa bilaal anti kuwabarisi jidad aha an waabaciisho ba idaahidey adin hadaitaysadee ure waanahu ana nabiyana abdaa huwa nabagna hadaaye aleyh ala bilaal bilaal korshiya kadaay bilkhuruuji bao kadaay taasaan khabariyo faqaala nabiy red ee rasuul ala anin saas ahay waa ka barya kinko aisha dhatan idaahiday hadana hoob adkin sheeg ani hadaaytay geek may jarhu faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay may ka goolay faqaala tafaacil shay anabiyu eh yani man lijeed anabiy an lijeeda sasaas annabiya sala lahu alay slam faqala anabiy naomay kagoolay ini an kuntu hadi rakactu salaytu ki tukdiya hadi rakactay lfajri fajarka lamis raka marka din sheega siye lam rakan surmiyu lam raka tukdi wa faqala faqala bilaalu mere ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo inaka ad asbacta waa bariisati jiddan dhabahaan ban waa bariisatay he waa ki baan bariyaysade qala nabiy naomay kagoolay low asmaku tawfan ere low asbactu an waa bariisada fadig aktara wal ku badan mimama ladigi ku badan asbaxtu hadian waa barisay ad ad waa barisay milidi a wal ku badan hadian waa barisada fadi larakactuhuma lasalaytuhuma lamadaas raka tukudlahaylay waaxsantu waan haato wanaaji fadihuma rakacteynkaas waajmaltu gurxi fadihuma rakacteynkaas rawa abu daud iyo wadiska weli isnaadinga kuli sanadkaas oo xasane xasan iya kuri wa baabu takfifi rakactay lfajri fajarka lamis rakac fudaayo keedi embaabey wa bayaani ma ladiga biyawshe embaabey yubra fihima fi rakactayn laakriya wabayaani waktima wakti rakacatayn rakatayn kas waktishadeoshen baabay baabkan sida tarjum iyadan tarjumaysin baabu takfifi rakactay lfajr fajarki lamis rakac fudaayakoodon baab way ko wabayaani ma aladiga deoshen baab wa yubra fihima fi rakatayn laakriya lama wabayaani waktihima wakti rakatayni lama raka waktisha deoshen yani an baabay waay sadidasalan tarjumaysin an caiشhata radi aلlahu taala anha ana nabiya sala الlahu alayه wasalam kana nabiyna umay haaday yusali anaba ini tukada ahadi rakcatayni lam raka ya tukadaay rakacatayn kaasoo kafifatayn fodfodod ya tukadaay inta tukadaay fartagi awa bayn nidaai horta ba takifi rakcatay lfajr helni rakacatayni kafifatayn tukadaay eme tukadaay ma wa bayaani wakti ma bayn nidaai bayn alaadaani aadankiyo waligamati wa bayn aligamati agimada dagtiyo tukadaay min salaati subxi yusali rakcatayn ya tukadaay min salaati subxi salaat subax yani bayn a bayna nidaai aadamaw waligaamati agimaw min salaati suxina lang aadamaw lang agimaw lama dhafi oo tukdaay mutafakun alayh hadisna mutafak fi riwaayati lahuma an lbuaari wamuslim yusali nabiy nabo tukdaay rakactay lfajri fajarka lamisakaya tukdaay ida utiya tukdaay samica nabiy nabag dhego alaadana aadana subxi salaasuba aadan shadeeg fa yukafifu nabiy nabo fudaaya uma rakactayn kaas hataa agula ana aisha hadalay hataa agula ana ilaa an is ero fi nafsi nafta is ero hal he dara nabiy nabo akila fihima fi rakcatayn bimil qur'aani fataada akila udaayo kia gaayadii sheegay ilaa ataan isku ero isku warsal may rasuulka lamadi faataadi akila hanun lay fudaayey sa isfudaaya lismana hataa gula hataa gula yusali rakcatay fajri tukdaydauti samic nabiy adana adana subide fa yukafifu nabiy nabo fudaayay uma rakcateyn hataa gula ana ilaa an is ero fi nafsi naftay is ero fudaayay hal he dara nabiy nabo akriyay fihima fi rakcatayn bimil qur'aani akriyay ilaa nisar iyo fudaayayo wafi riwaayati limuslim kana nabiy nauma hada yusaliha nabag ni tukada haadi rakacatay lfajri fajarka lamis rakacya tukadaa idaa watiya tukadaa samica nabiy nabo dheeg walaadaana dheeg wayukafif nabiy nau fudaayo ma rakaten wafi riwaayatin ida wakti idalaca alfajru kana nabiy nauma hada yusaliha nabag ni tukada haadi sala allahu alayhi wasalam rakacatay lfajri fajarka lamis rakaca tukadaa idaa waktiya tukadaa samicahu nabag dheeg yani wa ka idaa waktiya tukadaa ana rasuula yani saas samica huwa nabag dheego alaadaan aadaan subi wayukafifu huwa nabag fudlaayay uma rakaaten wafi riwaayatin ida waktiya tukday salaaca alfajr waa ka baryo fajarka dhalad mana wacan cabsata radi allahu tacaala canhuma yani wa kay ana rasuul alahi sala lahu alayh wasalam kana rasuulka may aade ida azana lmuadinu muadinkeedi aadam lisubxin aadam wabada subxu subaxna daahirto sala nabiyu nabo tukday rakcatayn tukday rakaateyn kas oo kafiifatayni fadfadood mutafakun aleyh hadiisna mutafak waay xabsa radia allahu tacaala canha mayl kuriyey xabsa bint cumar min azwaaji nabiya kumid at ana rasuula lahi sala lahu alay salam kana nabiyuna umay ahaaday ida adana almuadinu muadinka hadii aadamo lisubin aadam wabada subxu wadahara subxu subaxna daahirto waa ki bari sala nabiyuna utugdaay rakaateyn atugdaay rakaateyn kas oo kafiifatayni fadfadood wafi riwaayatin limuslim kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay ahaaday ida balaca alfajru waa ka di bariyo fa yusali huwa naba inin tukadaanihan ilaa rakatayn ilay tukadaay rakatayn kasoo kafifatayn fudfudud raatibid ilay mana lamadaas raka iya fududaaye tukadaa yani ibni cumar radi allahu taala canhuma qaala ibni cumar may ka goolay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshimi haade yusali huwa naba ini tukada waad min allaili fi laili haminka datisa tukadaay ama min allaili bacda laili haminka bacdisha iya tukadaay matnaa lamlamay tukadaay matnaa lamlamay tukadaay lam lam rakaan tukudaa ilay lami tukudee bisalam noosay lama saasan gudaa hadhowti wayuutiru nabiy naba wataraay birakcatin rakacado iya kawataraay min aakhiri leil leilka aakhir shay rakacado kawataraay ay saasun kalkun lama lami tukudee shan meelood min lama e tomongo yani kabacda haliintoo kuwatare reed saasa welay ma e mis ma e yani wa kay sad meelood min lame liya tukudee haliintoo kuwa kuwatare ma e yani waa kay masalan afar meelood min lame tukudee siyeed kabacda haliinto sagaala kuwa kuwatare taasa welay mana yani yusali nabiy tukuday min alail bacd lail aminka bacdi shay masana lam lami tukuday masana lam lami tukuday wayutir nabiy nabo wataray birakactin halintook wataray min akhiri lail lailka akhir shay hati wayusali nabiy nabo tukuday arakactayni lama rakacya tukuday arakactayn rakactaynkaas oo qabla salaati lgadati salaasuba horti ahaaden a tukuday wakaana alaadana sin fudayna firi wakaana alaadana adimawkaba biudnehi udnay nabi laba lamisdegadahin oo kale lamide wala dhimaayo fool korshil ka dhima oo kale anfudaaye wakaana alaadana aadan ka dalang najeeda maybua kana yusalihima bacda alaadani mutasila bi waqiila almuraadu bilaadani lankumuraada aligamatu kana yusricu didajay birakcati lfajr israaca man yasmacu iqamat asalaat lan salaada dhimosha dhegawsin didajay oo kale didajay walmacna alawal aqraw liannahu kana yadajicu bacda haatayni rakcatayni ala shagilayman wa yani kolkan dadejiyaay oo aadanka sisa kuelon wedamaas aimidla kuelon wedamaasumana wayusali nabiy rakcatayn yatukdaay rakacatayn kaas oo gabla salaati rakacatayn kaas salaati lkadaati salaa subax hortiya ahaadeen salaa subax hortiya ahaadeen iyo lam rakaca tukdaay kalku wakaana alaadaana aadanka waa ablamid biudnay udnay nabi naba lamisdagaadayn oo kale waa limid aadanka baho la aadamo la faaragoobo hora katukaday mana saas oo lan lajeedar fasirko fasirkadan walka fasre wakana alaadana bimacna aliqaama yalanjeed wakana aliqaamata limadaba waaba gudinahi dhigaashay langaimidegas inta deja inta dejaayla asi kasub lama rakaco raatibade fudaayayla mutafaqun caleyh hadiisna mutafaq arkaano lanku tabaan shuruudadii lanku tabaana la fudaayo an ibni cabaasin radi allahu taala anhuma ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam kana rasuulka mayaadi yakrahuwa rasuulka inisugu akriya ahaali fi rakcatay lfajri fajarkarakaa fi lula fi rakcati lula minhuma min arakcaten kumida kulu amana bilahi wama unzila ilayna alaayat akri alati aayadaaso fi lbaqara kasugnaati wafi rakcati laakhirati rakcati dembe minhuma min arakcaten kumidana akriyaay maashaahay amana bilahi washad biana muslimuna ya akriyaay hahe yani may baliyaha cabdllahi bn cabas radi allahu taala anhuma ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam kana rasuulka may hadi yagrahua rasuulka ini akriya ad fi rakcatay lfajri fajarka labis rakac raatibade fi lula fi rakcati lula minhuma mina rakcateen kumide gulu amana bilahi wama unzila ilayna alaayata akriya alati ayadaas o fi lbakarati fi suurati lbakara kasunaad wa fi laakirati wa fi rakcati laakhirati rakcada demben minhuma mina rakcateen kumiden ma akriyaaye amana bilahi washad biana muslimuna ya akriyaay wa fi riwaayati fi laakirati fi rakcati laakira rakcada demb alati alati ahi wayagra nabiy nabo akriyaay fi riwaayatin fi laakhirati fi rakcati alaakhira rakcada dembe alati ahay alaayat alati aayad oo fi ali cimraan kasugnaati akriyaay may tacaalow ila kalimatin sawaain baynana wa baynakum aayadaas akriyaay a rawahuma lamada riwaayo muslimun awriyey kalkun tan hadi dembe fi lakhirati tidi wa fi riwaayatin yagra nabiyo gadardaas wa fi riwaayatin yagra hegalaasashari yagra nabiy nabo akriyaay fi laakhirati fi rakcati alaakhirati rakcada dembe akriyaaye alati alaayat alati aayadi akriyaay fi laakirati aakiradaas oo alati tingartoy fi laakirati firaka fi laakirati akriyaay alati alaayat alati aayadi akriyaay ayadaas oo fi ali cimraan kasugnaati tacaala ila aakiri ayadaas akriyaay rawaahuma lamadan riwaayado muslim awriye an abi hurairata radi allahu taala anhu ay radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alay salam gara rasuulka akri rakacatay fi rakcatay lfajri akriye kul ya ayuha lkafiruna waqul huwa allahu axadun rawa muslim muslim ya adis kuriye saas la akriya ana rasuul lahi sala lahu alay salam gara rasuulka akri fi rakcatay lfajri fajarka lamis rakac oo raatibad e wada may akriyaay rasuulka kul ya ayuha alkafirun bacda alfatixa fi rakcati lula waqul huwa allahu axadun ya akriyaay bacda alfatixa fi rakcati taniya rawa muslim muslim ya adisna wuriye وan iبni cmar radi الlahu taala anهuma qaal cabdالlahi may ka goray ramagtu nabiya nabiya fir firi laxadtu fir firi laxdan kafifan daymo oo neofududa fiiriye rasuulka fiiriyaayl hahe laxadtu fiiriye ramagtu fiir fiiriye annabiya fiiriyaay shahran ilaa shahrin bil intilku derawa rasuulka la markaas si fiiriyaay wa kana nabiy naomay haade yagraw ini akriya haad fi rakactayn lama rakac qabla lfajri haadeen qul ya ayuha lkaafiruun ya akriyaay waqul huwa allahu axadun rawa mayur atirmidiy waqala tirmid ma adinasalu mayli cabdullahi bin cumar lang ed sunadeed nkadadaalaw rasuulka itibaashi idinkadedaalahay mere hal bil oo dhan maylay fiiriyaay sala subax boolided rasuulka baalis fadheeday wari afayaa fiiriyali salaadina sariyo dulogi raatibada ma lijeraw raatiba lahiw ma lijeraw kolku fiiriyaay indheg reebay markastaba manaa faataxado bacdishe raatibadaaso mayla akriyaay kul yaaylkaafiroon kul huwa laawaad hal bil dhon saasaan fiiriyaay saasay akriyaay li kolka asaabu rasuul ini eed walbarashada cilmi barashada iyo sunada rawsha eedinka dedaaleegn hadii katusiye yani hal bil oo dhan a rasuulka la indheg reebay lay mana lamadon raka wali akriya dhagun soy lahay intaas walaan nilajeedadiisata muslimiinta lay diinta nguuriyo in sheegos fadahay mana yani kaasu ramaktu nabiya sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she firfiri eyla hato firfiri wa shahran ila shahrin bil intika wa firiyay wa kana nabiyu akra akriyay fi rakcatayn lama raka fisho akriyay rakacatayn kaasoo gabla lfajri haadeen gabla salaat lfajri haade salaat lfajr horti haadeen ratibidi wa akriyaay bacd alfatixa qul ya ayuha alkafirun fi rakcati lula waqul huwa allahu axadun fi rakcati taniya awa mayura adiska tirmidi waqala tirmidi al adis hada adis way xasanun tajrisasan eh baabu istixbaab irtijaaci jiifadaw sunanimadeedi an baabay bacda rakcatay lfajri fajarka lamis rakabaadishoda jiifadaw calaa jambi jambil yani shasi shasi binishay alayman midkasta jiifadaw walxasi ba walxasi isbooriyoyan baabay caleyhi cala listijaaci jifdow kaa iska boori sawaan kana shaksu shaksiga hada tahajada ki tahajudi hada bilail bilail am ismela mahaneef sawaan usawnay baabu isticbaab lirtijaaci wa jifdow sunanamadeedi ambaabey bacda rakcatay lfajri fajarki lamis rakac baabikada jifdaaw sunanamadeedi ambaabey calaa janbihi jambi yani waa kay shasi shasi dinishay korshay ka jifdaaw jambigel imanimidgel inimidgel kan jifdaw sunanamadi walxasi baabu lxasi isbooriyo yembaabay alayhi cala lstijaaci jiifadow kaas iska boori sawaan musta may basimana kana huwa shaksaga jiifada lilay tahajada kad tahajada ki tahajud hasamaya min salaatlail atukad ila hada tahajud may lere salaado bacda noom latukado markeed walaa jiifat bacdisha aminka kaas datis ad salaado tukadaas kalkan la salaatu tahajud kurangasurna ila haadiya bilaili bilaili tahajud hatukadi haadiya am lamahaneer jiifkasalusunaayo mana kan o okule hatukada okudhan salaatulail hatukaday iyo hata marki lama raatibatenki tukdo sunadii tukdo rees walaa wajiifadaleyma eh hataan tukdoy misa tukoy ada jiifka sunanimadiisan baabay sawaan mustawmay basimana kana huwa rajulka hada saajadaki tahajud hatukudi hada sallaa salaata tahajudi salaatu tahajudku hatukudi hada bilail bilail am ismeel lamahaneb sawaan mustawle an caishata radi allahu taala ana galada caish may ka golay kana nabiy nabag mayaadi sal lahu alayhi wasalam ida sala nabiy nabag marki tukadaw rakcat alfajri tukado ilajac nabiy nabag ina jiifadaw hadi alaa shaki shaki nabi nabag inishan jiifada shakidi alayh animisgeedan jiifada inimisgeed iya walaa weeran jiifadaay oo kana nabiy nabag mayaadi sala lahu alayh wasalam oo lambaanya daa'iman haadi jaray kana hoob aragda daa'iman saasa ayo kana nabiy nabag mayaadi sala lahu alayhi wasalam o no saasa idin kubaahany red ida sala nabiy nabag hati tukado rakcata alfajri fajar lamis rakac raatibad ee gablid ee tukud ilajac nabiy nabag ina calaa shaki shaki nabi labadini shan jiifda ilayman midges yan jiifda ila albukaari bukaari o hadiska na wariyay sunoo kalkan jiifkas yar cala taqawus yalin jiifda welig iskaanseen oo kale wal gabrigi alkajarta oo kale lin jiifda dhini midges taasa markaasa gabrag xasuusadaas kaasa kindamboy de khushuuc salaadi kutukadaan wacan an caisaa gaalada caisha may ka goole kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay nabi shay may haade yusali hua nabo ini tukada wahaadi fi ma bayna an yafruga nabiy nabo kufaarog nagad min salaat lcishaai kufaarunag ila lfajri fajar intin dhexayso tukdaay icdaa casharata tumi ko rakcatan min rakaca yusalimu nabiy nabo salam nafsaay bayna kuli rakcatayni wayutiru nabiy nabo watalay biwaaxidatin faida sakata lmuadinu muadinka hadii aamuso min salaati lfajri min aadaani salaati lfajri salaat lfajr aadanshe ku aamuso watabayana alfajru hay fajarkina cadaado lah linabiy waja lmuadinu nhu nabo onkoy yagama nabiy nabo gumaay farakaca fasala nabiy tukdaay rakatayni kafiifatayn tukaday uma dajac maclushaahid uma dajac nabiy nabo jiifday alaa shigi shigi nabi nabadinisen jiifday shigi almanamige hataa yaati andinkakoya marnamaas almuadinu muadinki naba nkakoya liligamatinkakoya rawa muslim muslim ya adisan wariyey an aishata radialahu canha an aishata qaalat aisha may kagoolay kana nabiy naba may aday sala lahu alayhi wasalam yusali naba ina tukadaaad fi ma bayna an yafruga nabiy labo kufaar nagadla kubilaab min salaat lcishaai kuba salaatcisha kufaar nagadla kubilaab ila lfajri ilaa golooci lfajri fajarka dhalashadiis intin dhexayso rasuulka tukudaay icdaa casharata tumiko rakatan min rakaa tukudaay tumikosen tukuday yusalimu nabiy nabo salaam nafsadaay bayna kuli sintayni wa lam rakac kasta salaam nafsade bayna kuli sintayni bacda kuli rakcatayni yusalimu nabiy salaam nafsadaay bayna kuli rakcatayni bacda kuli rakcatayni dayn lamada raka dhadiyo ma salaam lamada bacdisha mana yusalim nabiy salam nocsadaay bayna kuli rakcatayn lam rakac kasta dhatiyo iyonadaas bayna hoob la firi laakin bacdaa ka dhiganta yusalim nabiy nabu salaam nocsadaay bayna kuli rakcatayn bacda kuli rakcatayn lam rakac kasta bacdisho salaam nocsadaay kalkun shan meelood min lama hoob tukutumango wayutir nabiy nabu reed wataraay biwaacidatin halinto tumi kowti sakiin fa idaa sakata lmuadino muadinki adi aamuso min salaat lfajri min aadani salaat lfajr salaat lfajr aadan shadi goaamus watabayana alfajru fajarkina cadaado waa kibari lah linabiy ada waja lmuadinu muadinki hu nabiy ankoy waa kabariy rasuul ala ka ankoy bilaal oo kale ankoy yagaama nabiy naw markaasa gumaay farakaca fasala nabiy sukudaay rakactayn rakactayn kaasoo kafifateen uma bacda dalik irtajac nabiy naba markaasa jiifadaay ala shagi shagi nabi naba inishan jiifadaay shagadaas oa iman imidkeed yan jiifadaayo hay inisha midkeedaan jiifadaay hata yatiya antinka koya hua nabiya almuadinu muadinkinka koya liligama tilyajliligama imidwaladeba rasul allah ntikor markaasa wala yarjifla sawa muslim o muslim iya adis guriyey misaajidki gurib iska dhignaay la gawluha gawluha aish aisha golsha firi wa bacdati hoday sheegani wa riwaaya riwaaya faslas gawluha gawluha aish aisha golshe yusalimu nabiy salam nafsalaay bayna kuli rakactayni lam raka kasadatiyo yadafahmaay hakada sadasana huwa hadis korto fi musliminka haali lakin وamacnah mana hadis hadiskan jadid mayba bacda kuli rakcatayn lama rakac kasta bacdisha saas yusalim nabi mahin beyna dilal lama rakac datiyo salam nasla tolay tukde salam nasle tanka saasan las ma ehen bacda kuli rakcatayn hakada aye kalkan beyna tana jart riwaayo sidii heestaaketa lakin bacda alin lajeed manari qawluha qawluha aish yusalim nabiy beyna kuli rakcatayn kakoyli hakada golkan aye huwa xadiska fi muslimka hadi lakin wa macnahu macna hadidi may bu bacda kuli rakcatayn waan abi hurairata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka golay ida sala axadukum axadkin hadii tukdaayo rakcatay lfajri tukadaaw falyadajiix jiifadoy cala yamiini yamiin laxad axadki midigtisin jiifadoy waay oodhay may haysay ficliyan oo rasuulka macnaha hoodo raatibad oo fajar tukdo walaawa jiifadaa ficil lay haysi oo dhay hadda kolka gool bu ficil oo amar eh tukada lilay mana fol jiifada jiifada lilooday ku ficilay hadina ficil on goola lilay waa marbuan jiifada lilay qala rasuulka sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goolay ida sallaa axadukum axadkin hadii tukado rakcatay lfajri fajarka damis rakac raatibid hadii tukado falyadajic hooda isi jiifadaay hay si ficil hay hadina waab amar bu falyadajic huwa axadki jiifadoy intan jiifaday cala yamiini yamiin ilahas aadka midigtis korshayn jiifadoy nadban kolka amarkan amro nadbua amrulujum e amrunadwa awama yura ades abu daud ahi yani watirmidi nuri bisanida sanad yani yakuriya sanida so saiyati qala tirmidiy imam tirmidi may ka gore xadiun hada xadiun hasan darjidasan saxiyun aw saxiyun ama saxiy baabu sunati dori dor raatibidis raatibati dori maana dor raatibidis yan baabay an ibni cumar radi allahu taala canhuma qala ibni cumar may ka golay maca rasuuli ilahi sala allahu alayه wasalam ilahi rasulki maasha latukdi rakacatayn latukdi rakacatayn kaas oo qabla dori dorortisaade warakatayn elasugdi rakataynkaas oo bada bada or oo macatan hada lilay salaytu maca rasuulilahi lilay rasuulka hirida anina kahiridi mae mana taasi ma laskirida kolku rasuulka tukudaay anina goonigan tukuday rasuulka latukdi saaslay salaytu maca rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka maashe latukdi li cabdillahi bin cumar rakatayn latukdi gabla duri durortisaade warakatayn latukdi bada bada duriyade lamadii muakadkaay eh, lama muakada lama gadaale had lama oo gabli eh, lama bacdiy eh, o muakada anini sheegay mutafaq alayh an caisaa radi alahu taala anha ana nabiya sala lahu alayh wasalam kana nabiyuna umay haadey laa yadacu anamay nin kutabaan haadi arbacan afaran kutabaan arbacdaas oo gabla doori doorortitaade oo rasuulka sala lahu alayh wasalam may haadi litaa aisha kutabaan afar rakac oo gabla door haade nukutabaan a lama ab lama oonaya muakada lama ayr muakada sijiran a rawa lbukaariyu waan an caisaa radi alahu taala anha galada aisha may ka golay kana nabiyu sala lahu alayh wasalam ilahi nabisha may haadey yusali wa nabag ini tukadawaadi fi bayti aisha le gurige kutukadahay kabla duhri durartis arbacanga kutukadahay idu soo rogo ba farakaa tukadahay uma yakruj nabiyu bahay fa yusali nabiyu binaasi tukisiyahay uma bacda dalika yadkulu fi bayti gurige galaay fa yusali nabiyu rakacatayn wakana nabiyu sala lahu alay slam yusali tukisiyahay binaas dadka tukisiyahay almagriba salaat almagrib uma yadkulu beyti gurige galaay fa yusali rakacatayn wa yusali nabiyu hadana tukisiyahay binaas ishaa dukiisyahay wayadkulu beyti gurige galaay fayusali rakaateynltuma sunad kalka gura gurigaakana nagato beela kasusanaysato faylel sawa muslim muslim ya adis guriyey oo be salaad sugaaso intidaaru salaad bacda salaadka jarta e goonisho markaas kutugdaas laakin oo biding nagadaas fayle waan an aishata qaalat maylata kana nabiy sala allahu alayه wasalam ila rasulsha may yusalihi wa nabag ina tugdaw fi beyti gurigay datisa katugdaylata aish rasuulka gurige katukadaay gabla duur ya tukadaay arbaan afaraka ani ban hisaabay afara tukadaay uma yakruj nabiy nabog bahaay ila lmasjid an bahaay fayusali nabiy binnaas dadkaa tukisiya imaam uma yadkul nabiy nabog beyti gurige galaay fayusali nabiy nabog tukadaay rakatayn tukadaay fi beyti wakana nabiy may haadi yusali ki tukisiyaa binaas dadka tukisiya ahaadi yani almagriba salaat almagriba tukisiyaay hadi kalkun salaat almagriba tukisiya ideha katukadiya hormarismishan gidaale mana badana tal gidaale badanaytay tan maribka sibad tan gidaale badan taasa muakada tan hor suno yani fudeedlea tan rasulka daaimaa bacdi wakana nabiy sali nabi naba tukdaay binaasi dadka tukisiya almagrib salaat almagrib uma yadkul nabiy naba galaay fa yusali nabiy naba tukdaay rakatayn tukdaay daa gala gudlam rakaa tukde katibat lmagrib bacdiya ma wayusali nabiy hadan behe ishaadi binaasi dadka tukisiyaay alcishaa salaat alcishaaya tukisiyaay wayadkul nabiy bayti guriga kanagdaay galaay fayusali nabi rakactayn tukadahay fi bayti hawa muslim muslim yaadis guriyay ama ana shahid hada duhurkaasoy yani duhurkaasoy oo yusali qabla duhri arbacan lilay afar yani lama muakada lama ayr muakada waan umi abibata radi allahu taala anha gaalad may kakol abi qala rasuul lahi sala allahu alayه wasalam ilah rasulki may kakola man xafdo abakoy man xaafada lanki xifdiyo alarbaci rakaatin afar raka lankionayo yani waa ka xifdiyo arbacdaas oo qabla duhri yani wa arbacin wala arbacin bada xarama lah ilahay ku mankaas ala naari alaa dukuli naari kuxarime doa me doado tokale waa ninka oy doonte may liya laala lanki xifdiya rasuulka sala allahu alay wasalam calaa arbaci rakacaatin afar rakac lanki xifdi arbacadaas oo gabla duhri wa duhro si saadin lamlami lan wa arbacin wa calaa arbacin afar korsho xifdi arbacadaas oo bacda bacda duhri lama makade lama kayr makade afartaasi on xifdi afar rakac horkumarsi afarna reedkumarsi lamlami lan tukdo xarama allah ilahay ku arimehu mankaaso ilahay kumanciye ala naari naara ku ari naabaka badaaso sa rasulkeena kaatibadii oo door korkisaadeen ibacdi wa rawa abu daud fadiladi rawa abu daud aw xadis kuri watirmidi wuri gaala tirmidi mare xadisun hada xadisun waxsanun darjidiisa sange saciin aw saciin waan cabdullahi bn saib radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alay salam kana rasulka may hadi yusaliiwa nabagini tukada wahadi arbaca nga tukadaay bacda an tazula shamsu bacda zawali shamsi ridi zulowkeeda bacdishe qabla duhri durasisa tukadaay waqaala nabiy naomay kora ina ina saacata saacatan tange saacatun way tuftax lufra fiha fi saaca abwaabu samay simidi baabiyalsi lufra fa uxibu ana ana may jeela an yascada ini koro lian in kor fiha dhahdiye camalon camal in kor fiha fi saacati camalon camalkaaso saalixon rawa tirmidiy imam tirmidi o adis wuri wakala tirmidi ma kole xadiun ada xadiun hasanun dajisatan an cabdالlahi bin saib radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala الlahu alay salam kana huwa rasuulka may haadin yusali huwa naba ini tukadawa arbaan afara tukadaa bacda an tazula shamsu bacda an tazula an wama dakalat aley fi sawi masdari mudaafilayl kuwa bacda an tazula shamsu bacda zawali shamsi irida zulowkeeda bacdisha afar tukadaa qabla duhri wa arbacadaaso waan qabla duhri duhrotis waay walasa markaasa ma inweel marki lerin jawaabay rasulka waqaala nabiy may kadoole inaha ina saacata saacdan tan eh oo irida marki zuulu bacdisha saacde ya tuftaxu lafuraay wali rasulka siyati saacati saacadin dadkiya may la furay abwaab samaay samadil baabiyaalshe la fure raxmad ilaahi adigaas samadil baabiyaalshe la fure fa uxibu reed may jeela an an yascada ini baabka hoob la furamaami susuubnaayolgaade samadalan kor fa uxibu an may jeela ay yascada ini koro li an in koro fiha saacati saacadin tan irbaabe la furi camalon camal in koro jeela raayrasu camalkaasoo saalixon soobon qablador iraatibla tudga fadilidi lay tusiyan rawa tirmidi tirmid adis kuriya waqala tirmid mel adisun hada adisun hasan darjadiis hasan an caiشhata radi allahu taala canha ana nabiya sala الlahu alay salam kana nabiy naumay haaday ida lam yusali anaba adin tukun arbacan afaran tukun af arbacdaas oo gabla duri durorkisaadin an tukun sala nabiy nabu tukdaayoma arbacdaasa tukdaay bacdaha tukdaayo sin ilaaliyaay manaa tadi kutaba oo gabla dur kutaban bacdiya afarta tukdaayo ana nabiya sala الlahu alay salam kana nabiy naumay haaday ida lam yasil ida lam yusali hua naba kati intukune arbacan afar intukun arbacadaas oo gabla dhuryaden intukun sala nabiy nabu tugdaay huna arbacdiya tugdaay bacda bacda dhurya tugdaay tawamay xadiska tirmidi imam tirmidiy weri wakala tirmidi may kole xadisun hada xadisun waay xadiskaas xasanun xasan xasan yani xasan xasan manaha wanaagsan aha yani may bu hasan darju darajaadka xadiska lakasaci welaw xadiska may ingibsame lama ingibsame maqbul iyo mardud iyo ingirtame xadiska maqbulka may kakooban ya صaحيح لذatihi صaحيح لغayrihi xasan لذatihi xasan لغayrihi afartaas walahadiya kakooban yi xadiska maqbulka kaas xadiska mardudkana ضaciif s noocyaal badyi noocyaalshay noocyaalshay badyi kolna xasanunta manaa derje oonayo xadiidka ini maqbul ay ahaan tusiyaasu صaxiixuna kadalika yel saas صaxiixa horey xasana kibgumana walxasan lmacruf durgan wakadad rijalhu laka saxiix ishtaharada l xasan maylin kase yani walxasan lmacruf durgan waay wadiyaalshay wal kase sanad daska ticaayan kase kulisho macruf wa laakin saxiix madera hoosa walaa waa kujar mana saxiix ismayg waaha wakul yani wa kay saas wa hadiska saxiix yani kan kusaray mana ka wal alwali shuruudadii oo shan shuruud oo kan lakuheli ye yani wa kay hen saxiix era ضaciif nusun xasanka hoos ku jar wakul ma can rutbat اlxasni kasur fahuwa ضaciif wahuwa aksaam kasur wa wal alwali ka xasan hoos ku jar ضaciifadan kase ضaciifkan aksaamtis badinyin taas oo kale omadara baabu sunati lcasri casar sunadiis yan baabey casar sunadiis kahi ruwiya mayli wuriyan cabdالlahi abd an aliy bni abi talibin radi allahu taala canhu qala aclamay ka goray kana nabiy naumay hadi sala الlahu alayه wasalam yusali anabo ina tukada hadi qabla alcasri casar hortisa tukadaay arba rakaatin a tukadaay yafsil nabiy nabo shalbiyahay baynahuna bayn alarba bitaslimya kashalbiyahay salaamaw cala lmalaaikati nala salaama asalaamu calaykum marka adeeraas malaaigda langniyodogda kalkun salaamtasa kashalbiyahay malaaigdaas almuqarabiina nala salaama waman salaama tabicahu waman karahohu malaaigdira min almuslimiin walmuminiin muslimiin ah muminiin ah awa tirmidi adis wagala tirmidi adis an xasanun cali ibn abi talib baa sunat lcasri casar sunadiisiyan baabay suno yani wa kay hayrumakad ayalay casar oo dhanki tukadon walan doa doa lel an aliy bni abi alibin radia lahu taala anhu qala aclamay kagoray kana nabiy naba may hadi sala lahu alayه wasalam yusali a nabagini tukada hadi yani qabla lcasri asar hosisa tukadaay arbaca rakacaatin afar rakac e tukadaay asar silin tukun ooblaadamo asar tukun afar tukadaay yaktil nabiy naba shalbiyahay baynahuna bayna alarbaci afartaas raka dhaadiyo shalbiyahay bitasliimi salaam naqsasho iya ka shalbiyahay bitaslimi salaamo salaam naqsasho cala lmalaaikati malaaika korshalu salaama yuriidu maynjeede ana hada salaama salaamkan kan ay lam yakun salaaman insiraafi min asalaati wainama kana asalaam aladi huwa fi taxiyaat ahe yusalimu salaamay yani yafsilu shalbiyaay baynahuna bayna alarbaci afarta dhadiyo shalbiyaay bitaslimi salaamo cala lmalaaikati malaaika korshalu salaama malaaigtaaso almuqarabiina ladawaay waman salaama tabicahu waman karo u malaaigdira min almuslimiina muslimiin e walmuminiina muminiin e muslimin i mumin isku mid ay a sawa tirmidi tirmidiy adis wariyey ay waqala tirmid mere adisan ada adisan adis kaso xasan dasidisa oo yani maylia maahi ataxiyaat yani ala cibaadillahi saalixiina malera saasa kashalbiya ataxiyaada kashalbiyahay saas culmada jar maylayna waarku salaam nafsade lami tukade ilan matnaa matnaa salaat laili wanahaari riwaayadaasa jir salaat laili wanahaari matnaa matnaa idaas kolka lama lama la tukade lama tukade kusala nafsade taxyaade lama kala tukade saasa wala wacan ibni cumar radi allahu taala canhum an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay golay raxima allahu alang naxariis imraan gof alang naxariis imraagaaso salaa tukaday qabla alcasri casar hortis tukadi arbaan tukadi alang naxariis hawa abu daud abu daud hadis kuriyo tirmidin weli gola tirmid may golay xadisun hada xadisun wa hadiskaas oo xasanun darjadiisa san e ay cabdullahi bin cumar maylihe radi allahu taala canhuma kusi hawshe lakaralaad nabiya kuriyey sala allahu alay salam qala nabiyuna omay ka goray raxima allahu alag naxariis imraan of alag naxariis imraagaas oo sallaa huwa imraaga tukadey gabla alcasri casar hortis tukadi arbacan afar tukadi alag naxariis ari rasul doabu kalku langalilanki casar hortis afaraka tukad oo lamlamlan tukadaw alag naxariis ari rasul rawa abu daud abu daud abikuri watirmidi wara watirmidin weri waqala tirmidi may goray xadisun hada xadisun wa xadiskaas xasan darjigiis hasan eh waan cali ibn abi talibin radi allahu taala canhu cali bin abi alib mayla kuriyey ana nabiya sala lahu alayhi wasalam kana nabiy nabo may haade yusali huwa nabo ina tukada ahaad qabla alcasri casar hortisa tukadaay rakactayn lam rakac iya tukadaayo ana nabiya sala lahu alay slam kana nabiy nabo may haade yusali huwa nabo ina tukada ahaad yani qabla alcasri casar hortisa tukadaay rakactayn lam rakac iya tukadaay qabla alcasri casar hortis rakact lamada rakac mayli sheegay lamada rakac o ahi bacdiyaha islaafintaasas qabla alcasri iya lay mana riwaayo yeel oo afarta ku too lamadaba jaran abu daudna weri bisnaadin sai qabla lcasri asr hortis rakacten kual oo dayna fara eraay lamadaba jaran lay rawa abu daud abu daud ds weri bisnaadin sanad weri sanadkaas oo saxiix baabu sunat lmagribi bacdaha wa qablaha